بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كين اللي أفرتناد كتاب كلب الأصول كوحن كبلابانينا مسألة الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي وإن لم يروي ولم يطل الصحaabiyu saxaabigu ama mas'alatun waa mas'alo asaxaabiyu saxaabigii man waa qofka ijtamaca la kulma mu'minan isagoo rumaysan binebiyi nebiga rumaysan ama binebiyi nebiga la kulma wain lam yarwiyuuna waxba ka warin walam yadul yuuna dheeraanin la kulankiisu walam yadul yuuna dheeraanin ama walam yuil yuuna dheeraynin ka taabiciyi ka taabiciyi taabicigii oo kaleba weeye ka taabiciyi oo macahu maca saxaabiyi saxaabiga miciisa ahaaday walasaxu qowlka asaxa ihina annahu low iddacaa hadduu sheegto mucaasirun qof la noolaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam cadlun oo cadli ihi suxbatan suxbo hadduu sheegtuu rasuulka waan la kulmay uu yidhaah qubila waa la aqbalayaa wa ana asaxaabata saxaabaduna cuduulun cuduul weeye oo waa dad wada caadiliin ah inagoon waxba u kala qaadaynin ayay cuduul yihiin mas'aladani waxay ka hadlaysaa afar qodob oo muhiim ah ayaa mas'alada laga hadlayaa qodobka koowaad waxa weeye saxaabigu waa ayo qodobka labaadna waxa weeye taabicigu waa ayo qodobka saddexaadna waxa weeye nin waktigii nebi maxamed noolaa hadduu suxbo sheegto ma la aqbali mise la aqbali maayo qodobka afraadna waxa weeye saxaabada xaaladoodu maxay ahayd ma cuduul ba mise maaha cuduul waa cuduul afartaa qodob ayaa mas'aladan lagu soo ururiyey saxaabiga ayaa u horeeye asaxaabiyu saxaabigu man waa qofka ijtamaca la kulma rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed buu la kulmay ijtamaca way kulmeen rasuulka ayuu la kulmay ragga qaar halkaa ijtamaca aynu qornay man ra'a nebiya bay yidhaahdeen nebigu arkay waa laga fiican yahay waayo waxaa laga yaabaa saxaabigu inuu indhoolaba yahe siduu rasuulka u arkay indhoole cabdullaahi bni ummi maktuum suxbada maan ka anfinaa oo rasuulku arkay haddaad tidha dee ma arag baa lagu odhanaya maxaynu yeeli kolkaa man ra'aa lama odhanayo culimada qaarkood man laqiya ayay qaataan man laqiya waa kala kulma annabiya sala allahu calayhi wasalam bay odhanayaan sheekeenanina man ijtamaca buu yidhi waa ka la kulma waa isku macno uun ijtamaca iyo laqiya isku mid uun weeyi man waa qofka ijtamaca la kulma rasuulka sala allahu calayhi wasalam welibana waa fii xaali xayaatihi ayay usoo qadareen fii xaali xayaatihi xilligii rasuulku uu noolaa ayuu rasuulka la kulmay waxaa inaga baxaya fii xaali xayaatihi haddaad xalay rasuulka ku riyootay ibliisku iskuma soo matelo waa nebi maxamed baad ku riyootay baa lagu odhan haddana saxaabi miyaad noqon haddaad rasuulka ku riyooto salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi haddaad nebi maxamed ku riyooto lagu odhan maayo dee saxaabi baa tahay oo xalay baan arkay haddaad tidha ilan fii xaalilxayaat maahe xaalulxayaat baa shardi ah mu'minan isagoo rumaysan welibana binebiyi nebiga isagoo rumaysan sala allahu calayhi wasalam marka uu saxaabi noqonayo shardiga koobaad waa inuu la kulmaa shardiga labaadna xilligay isla noolaayeen waa inay tahay shardiga saddexaadna mu'minan binabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka waa inuu rumaysan yahay waxaa inaga baxay oo mu'minan binabiyi inagaga baxay ninkii gaalka ahaa xilligii rasuulku uu noolaa sala allahu calayhi wasalam gaal buu ahaa markuu nebi maxamed noolaa laakiin rasuulku intuu dhintay kadib ayuu soo islaamay rasuulkana wuu la kulmi jiray isagoo gaal ah dee saxaabi la odhan maayo taabici un baa laga soo qaaday inuu yahay waa saxaabi lama odhanayo markaa muminan bihi muminan binnabiyi sala allahu calayhi wasalam waa shardiga saddexaad shardi afraad ayaa jiro oo waxay yidhaahdeen xilligaa rasuulka uu la kulmayo ama uu rumaynayo tamyiiz ha lagu qadaro oo ha la yidhaahdo mumayizan tamyiiz waa inuu leeyahay haddii maalintii uu uu dhashay nebiga loo keeno isagoo ilmo yar ah saxaabi la odhan maayo dee waa maalintuu dhashayba e waa saxaabi la odhan maayo saxaabi laguma tilmaamayo oo la odhan maayo sidii ninkii duways la odhan jiray oo kale iyo waa dee ninkii waan ayaan daranahay buu yidhio waa kii qisooyinka la yaab kale ee aadka u yaabka badan ka wada warramayay lahaa maalintii nebigu dhintay baan dhashay ya maalintii nebigu dhintay ayaan dhashay buu yidhi maalintii abibakar dhintayna waxbuu sheegtay oo saasaa noqday buu yihi maalintii uu cusmaan dhintayna cumar dhintayna kii lahaa saa isna qiso kaluu sheegay maalintuu abibakar dhintay naaskaa laiga guriyey buu yihi maalintuu cumar dhintayna muxuu yidhi qisuu isna sheegay oo wuxuu yihi ma maalintaan qaangaadhay adu waxbuu isna sheegay maalin kasta uu qof dhintaba maalintaas igu buuxday buu lahaa asha min baa lagu mahmaahay marka kaasi ayaa ka ayaan dara yahay duwaysna haddaba mumayizan bay ragga qaarkood soo qadareen oo waxay yidhahdeen waa inuu ahlu tamyiiz yahay waa shardi afraad ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen fil ardi ha la soo qadaro qeydka fil ardi ah oo waxaa fil ardi loo soo qadarayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii leylata usriya bih habeenkii leylatul isrihi dadkii uu samaawaadka kula kulmay ee nebiye lahaa dee waa asxaab la odhan maayo nebi muuse iyo waa asxaabtii rasuulka la odhan maayo ile rasuulka la kulmeenay asaxaabiyu saxaabigu man waa ka ijtamaca la kulma nebiga mu'minan isagoo rumaysan binebiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam way lam yarwiyuuna waxbaba ka warinin hal xadiidba kama warin hadduu doono walam yadul yuuna dheeraanin la kulanka uu la kulmay yuuna dheeraanin walam yadul haddaynu nidhaa waxaa kaloo la odhan karaa walam yuil walam yutil yuuna dheeraynin la kulanka oo walam yutil inay tahay waxay ragga qaarkood ka qaateen sharaxa ayuu odhanayaa wa itaalatu lijtimaac nadaran fi liطaalati ila curfi idaalada halkaa lagu sheegaya yuil masterkeegii wey ficilka yuil masterkiisa idaala la yidhaahdaa kolkaa ficilkii waa inaan yadul loogu dhawaaqin yuil waa in loogu dhawaaqo maadaamu sharcii ereyga idaala ah hadal hayo ood arkaysad wax la dheeraynaya inuu jiro afcala ah yuil walam yuil yuuna dheerayninba oo in badanba yuuna rasuulka la kulmin sala allahu alayhi wasalam halkaa ayaynu saxaabigii kaga baxnay waxaa la isagu ma inuu rasuulka arkaa maya waa inay kulmeen uun unbaa muhiima ka taabiciyi taabicigii oo kaleba weeyi ka taabiciyi taabicigii oo kale ayuu noqonayaaba haddaba taabicigii oo kale ayuu noqonayaaba oo taabicigii isaguna waxa weeyi macahu maca saxaabi marka loo eegayo waa ninka la kulma saxaabiga eeg ayuu la kulmay isagoo mu'mina ayuu saxaabiga soo gaadhay oo dee ilaahay oo muslima ayuu saxaabiga arkay isagoo gaala inuu saxaabi arka ma aha isagoo mu'minuu saxaabiga arkay markuu arkay yuuna in badanba la joogin hadduu doono waxna yuuna ka warinin hadduu doono taabici baa la odhanayaa isna oo taabicigii sidaa ayuu ugu biiraya ka taabiciyi taabicigii oo kaleba weeye oo macahu maca saxaabiyi saxaabi miciisa ahaaday waa taabici iyo saxaabi haddaba ismiga ihi wuu ku rumoomayaa shaksi la kulmay isagoo mu'mina saxaabi noloshana ay ku kulmeen waa sida ay qaateen culimmadu ama ay rajixeen ay u badan yihiin ragga qaarkood ayaa yidhi walam yudishi halkan uma taal oo nawowi iyo ibnu salaax iyo walam yudishi bay leeyihiin ragga qaar baa le walam yudishi uma taalle e itaalat lijtimaac ayaa la rabaa welibana kitaabkeenna asalki ihi kaa ayuu jasmiyey isagoo raacaya alkhaiib albagdaadi ayuu raacaya kolka iaalat ijtimac waxaa la odhanayaa taabici markuu ninku saxaabiga in badan la joogo kolkaa walam yudishi way isbedelaysaa sida khaiibu lbagdaadi uu qabo ama kitaabka jamculjawaamica ah ee kan laga soo gaabiyeyba uu qabo walasaxu asaxu mas'aladii saddexaad ayuu u wareegay walasaxu asaxu waxa weeye annahu shaniya lowidacaa hadduu sheegto mucaasiru nin mucaasirihi hadduu sheegto cadlun oo welibana cadaalad lihi suxbatan suxba hadduu sheegto nin mucaasira oo nebiga lixilli ahaa oo haddana cadlun ah oo cadaalad leh ayaa yidhi saxaabi baan ahay cid kaloo u markhaati kacdaana ma jirto laba shardi baa laakiin ninkaa laga rabaa inuu mucaasiru linabiyi yahay waa shardi sala allahu calayhi wasalam rasuulka inuu la wakti yahay maxaa inaga baxaya mucaasirun linabiyi waxa inaga baxaya haddii intaynan meesha fadhida mid kamid ihi un uu yidhi anuu saxaabi baan ahay ya uu ku dhaartay inuu saxaabi yahay eego hadda nin weynba nin wanaagsanba ha ahaado oo khayrka ku dadaalaba ha ahaado laakiin intuu fikiray fikiray unbuu yidhi wallahi anuu saxaabi baan ahay unbuu yidhi saxaabi ayaan ahay saxaabadii rasuulkaan kamid ahay unbuu yidhi miyaa laga aqbalaya hadduu yidhaha saxaabi baan ahay maya oo maxaa lagu diiday mucaasir shardigii baa la waayey nebi maxamed ayuuna la waqti ahayn haddaba nin mucaasirihi hadduu sheegto suxbo shardi waa inuu mucaasir yahay maxaa inaga baxay ninkaan mucaasirka ahayn oo la aqbali maayo wuxuu sheeganaya suxbada ah oo haddana cadlun ah baa lagu yihi nin cadaalad ah cadaalad leh oo cadlun ah maxaa inaga baxay cadaaladdaasina waatu beenta udiideysa ayaa la doonayaaye hadduuna qofku cadlun ahayn uu yahay nin faasiq ah oo xataa waktigii horeba ha jooge eh, oo haddana soxbo sheegto miyaa laga aqbali soxbadaa ilan ad cadaalad ma lehe oo cadlu maahe laga aqbali maayo qowlka asaxa ah wuxuu ku yidhi labadaa shardi hadii la helo soxbada waa la aqbali waa wal asaxu hadduu qofku mucaasir yahu nebiga la wakti ahaa cadaaladna uu leeyahay wuxuu sheegtayna suxbo ay tahay qubila waa la aqbalaya waana asaxa hayrulasx baa ka soo horjeeda oo wuxuu leeyahay ninku hadii uu markhaati kaco oo markuu yidhaho waxan inuu hebel leeyahay anaa markhaati ka ah markii la yidhi ha la baadho inuu cadaalad yihiiyo in kalena uu isaguna isku yidhaa anuu cadli baan ahay anaa cadliya u yidhaha hadalkiisa maa loo aqbalaya nin yidhaahda anuu cad cadaalad baan leeyahay ma la aqbalaya cadaaladda ma laga aqbali qofka laga aqbali maayo kolka haddaba ninka suxbo sheeganayaa hadduu saxaabiba noqdo de asaxaabatu kulluhum cuduul baa u waa nin si dimni ah oo hoose cadaalad u sheeganaya war yaan laga aqbalin bay yidhaahdeen qiilka ka soo horjeeda asaxa ayaa le ninka suxbo sheegtaa waa nin cadaalad sheeganaya oo kale sida ninka cadaaladda sheeganaya aan looga aqbali jirin yaan looga aqbalin ninkan walasaxu qowlka asaxa ah annahu sha'digu waxa weeye law idacaa hadduu sheegto mucaasiru nin la zamantabay nebi maxamed cadlun oo haddana cadaalad lehe suxbatan suxba hadduu sheegto saxaabi baanahay uu yidhaah qubila waa la aqbalayaa waa qowlka asaxa ah saxaabada nebi maxamed qodobkii afraad ayaynu ka hadlaynaaye saxaabada nebi maxamed bal ka warrama iyagu sideebay ahaayeen saxaabatu lmustafa sideebay ahaayeen calayhi afdal salaati waatamu tasliim ma cadaalad bay lahaayeen oo dhammaantood cadaalad baynu u xukumi mise waxaynu nidhaahnaa waa la kala qaad qaadaya oo tafsiil baynu keenaa wuxuu ku yidhi wal asaxu qowlka asaxa ah asax markaan soo qadaro inuu inuu kayr jiro ayaad arkaysaa qiilal baa jira saddex qiil ayaa jira oo ka soo hor jeeda asaxa wal asaxu qowlka asaxa ihi anna saxaabata saxaabada rasuulku cuduulun cuduul weeye oo warag wada caadiliin a ah weeye saxaabada nebi maxamed cuduul bay ahaayeen ilaahay ayaa qur'aanka ku yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad tihiin ummata ugu khayrka badan ee dadka loo soo saaray aayad kale wuxuu rabbi ku leeyahay wakadaalika wakadaalika jacalnaakum ummatan wasadaa ummad wasadoo dhexdhexaadoo khayr le ayaanu idinka dhignay khabaru saxiixaynna waa laga qaadanayaa khayru ummatii qarni ummadaydan waa bukhaariga xadiidkii uu soo saaray iyo muslimku khayru ummati ummadayda waxa ugu khayrka badani qarni waa qarnigaygan ragga qaar ayaa leh saxaabada yaan cuduul lagu wada xukumin oon cuduul yaan laga wada dhigin wa ana saxaabata saxaabadii rasuulku sala allahu calayhi wasalam cuduulun cuduul ayay ahaayeen oo caadiliin ayay ahaayeen bartaa ayaynu kaga baxnay afartaa qodob ee mas'aladaa sheekhu uu u baabaystay haddana wuxuu doonayaa musطalaxa inuu eego axkaamtii musطalaxu ay lahaan jireen mid kamida ah oo xadiidka mursalka ah inuu mursalka ka hadlo ayuu rabaa mursalow maxaa tahay xadiidka mursalka ihi talo waa xadiid nooceeya almursalu mursalku marfuucu gayri saxaabiyin saxaabi gayrkii ka loo rafciyo rafciyo weeyaan ee marfuuca uu ka dhigo xadiidka mursalka ihi waa xadiidka saxaabi qofan ahayn oo nebi maxamed u rafciyo oo qaala rasuul اllahi uu yidhaha sala allahu alayhi wasalam ila nebiyi nebiga ayuu u kor yeelay haddaba waxaa la yidhi ereyga mursalihi waa ismi mafcuul ficilkiisu arsala ayuu ahaa mursalun waa la diray weeye waa warka iyo xadiidka marka rasuulka loo diro kii oo welibana inqiطaacu ku jiro haddaba fuqahada iyo usuuliyiinta iyo bacdu lmuxadisiin saddexdaa qaybood mursalka sibay u yaqaaniin culimada musطalaxuna mursalka sibay u yaqaaniin kolka haddaba mursalkan hadda halkan aan ku tacriifinaynaa waa mursalka usuuliyiinta ama mursalka fuqahada ama mursalka bacd fuqahaa bacd lmuxadisiin mursalka waxay qoladani u yaqaaniin waa nebi maxamed qofan saxaabi ahayni xadiidka uu u rafciyo kaasaa mursal la odhanaya hada huwa mursal qofan saxaabi ahayn baa rasuulka u rafciyey kolka waxay ka dhigan tahay haddaba taabici baa rafciyey ama taabici taabici baa rafciyey ama anigaaba rafciyeyba intaan xadiid arkay inama alacmaalu biniyat ma sanadkiis kaga tego qaala rasuulu sala allahu alayh wasalam inama alacmaalu biniyaat hebel baa wariyey hebel baa laga wariyey hebel wixii o dhan ba ka boodayba haddaba muxadisiintu waxa mursalkan hadda aan halkan ku tacriifinayna waxa inoo soo gelaya mursalka waxaa inoo soo gelaya mawquufkii mawquufka ma la garanaya waxaa inoo soo gelaya maqduucii waxaa inoo soo gelaya munqaicii waxa inoo soo gelaya mucdalkii axaadiista wixii noocaa mustalaxa loo qeybqeybin jiray oo dhan ayaa mursalka hadda halkan looga jeedaa mursalka kuwaasoo dhan ba mawquufkii iyo maqduucii iyo munqaicii iyo mucdalkii iyo dee dhammaan tacriif bay kala lahaan jireen mustalaxa marka la joogo intoodaba mursal baa la odhanaya halkeenin waayo qof qofan sakdaa ku jirta sakdadu ama ha tacadudo ama yayna tacadudi eegada mursalka laakiin mustalaxa la joogo sakdadu ma tacadudi jirin de ama ama xagga ha xidh rasuulka xigta ha noqoto ama bartanka ha ahaato ama dhinacay dooni ha noqoto mursalkan hadda aynu joogno laakiin mursalka mustalaxa lagu sharxo dee waynu garanaynaayo xagga rasuulka xigta ayaa qofka laga tegi jiray almursalu mursalku marfuucu gayri saxaabiyin saxaabiga kayrkii marfuuciisa weeyi oo taabici iyo wixii kasii dambeeyey ilaa waktigeennan ah ila nebiyi nebigana uu u kor yeelo sala allahu calayhi wasalam halkaa ayuu kaga baxay mursalka tacriifkiisii talow mursalka ma la aqbalaa ma la deliishadaa xadiid mursala mise lama deliishado maxaynu ka yeelaynaa mursalka deliishigiisa iyo deliil la-aantiisa wal asaxu qowlka asaxa ah annahu mursalka laa yuqbalu lama aqbalo oo lama deliishado mursalka la deliishan maayo weeye walasaxu qowlka asaxa ah annahu mursalka laa yuqbalu lama aqbalo ilaa in kaana inuu yahay mursiluhu ka irsaalinayaa min kibaari taabiciin taabiciinta raggoogii waaweynaa raggoogii waaweynaa sida abi cusmaan iyo qays ninkii la odhan jiray iyo raggaa waaweyn ee taabiciinta inuu yahay mooye lama deliishan karo waa kow waa shardi in horta nin kibaaru taabiciin inay xadiidka irsaaliyeen waa shardi welibana wacadadahu oo haddana xoojiyo wacadadahu waxaa xoojiyey mursalkii kownu mursilihi ka irsaalinaya ahaantiisa laa yarwii uu yahay midan ka warinin ilaa can cadli nin caadila ah mooye nin kale ninkan irsaaliyeyna waxaa lagu yaqaanay meelaha uu itisaalka ama musnadka uu wariyo inuu nin caadilo un ka wariyo ayaa lagu yaqaanay kaasina waa inuu xoojiyo wa huwa hadda isagu xiina idin markaa musnadun musnad ayuu noqonayaa oo xukun ahaan musnadkii ayuu la noqonayaa oo musnad buu la xukun noqon ilayn waxaa meesha ka xadfani waa qof caadil ah oo ila ninkani kama warinaynin baynu nin caadile mooye nin kale wacadadahu waxa xoojiyey mursalka kownu mursilihi ka irsaaliyey xadiidka ahaantiisa laa yarwi nin aan ka warinayn uu yahay ilaa can cadlin mooyaane kolka kanuu ka tegey waa nin caadile haddaba ila nin caadile mooya nin kale kama warinaynin nin caadile buu ka tegey wahuwa haddaba xadiidkan mursalkiihi musnadun waa musnad musnad buu xagga xukunka ka yahay xukun ahaan musnad buu noqonayaayo xadiid mutasilul isnaad ah ayuu noqonayaabuu ku yidhi oo wax laga tegeyba uuna jirin maxaa sababay ilay ninka uu ka warin jiray baa caadiluuna ahaa caadilka hadii la xadfo iyo hadii la sheego waa isku midun kolkaa musnad nooga soo qaad xukun ahaan buu ku yidhi ow amase caddadahu waxaa mursalka xoojiyey qowlu saxaabiyin saxaabi qowlkii ayaa xoojiyey xadiidkii mursalka ahaa ee saxaabiga cidda aan ahayn ay irsaalisay unbaa muqtadihiisii iyo macnihiisii saxaabi uu ku hadlay uu isna sidaasaan qabaa yidhi qowlu saxaabi baa xoojiyey waa la deliishani markaa ow amase ficluhu ficlu saxaabi ayaa xoojiyey oo saxaabi ficilkiisii ayaa xoojiyey waa la deliishani ow qowlul akhari ama inta faraha badan oo culimada ah qowlkoogii ayaa xoojiyey qowlul akhar baa xoojiyey ow amase musnadun xadiid kale oo musnad ah oo irsaal una ku jirin ayaa xoojiyey ow amase mursalun mursal kale ayaa xoojiyey xadiid kale oo mursala ah xoojiyey aw intishaarun ama faafid oo isagoon la inkirin xadiiskani uu ummadda ku dhex faafay intishaarkaa ayaa xoojiyey ow qiyaasun ama qiyaasasho aayad kale laga qiyaastay ayaa xoojiyey ow camalulcasri ama wakti waktiyada kamida ayaa lagu camal falay macnihiisu suu sheegayey baa loo qaatoo lagu camal falay ow naxwuhaa ama waxaa wixii lamid ah ayaa xoojiyey oo waxaa lamidkii waxa weeye ككون مرسله إذا شارك الحفاظ في أحاديث وافقهم فيها وحوي وحا حوجينيو ونحويه ninka mursilka oo xufaada markuu wax la wariyo aan khilaafin in la mushaarakeeya waa wax wax xoojinaya weeye walmajmuucu haddaba isku geyntu xujatun xujo weeyaan isku geynta xuja isku geyntu waa maxay xadiidka mursalka ah iyo qowlu saxaabiga marka ficlu saxaabiga ayaa xujo ah ama xadiidka mursalka ah iyo xadiidka kale mursalka ah ayaa xujo ah ama xadiidka mursalka ah iyo xaaladan intishaarka ee inkaarli'ida ee culimmadu ayna inkirin iskugeynta ayaa xujo ah walmajmuucu majmuuca iskugeynta mursil mursalka iyo caaldidka laysku geeyaa xujatun xujo weeye kolkaa mursilka mursalka qurihina xujo ma aha caadidka qurihina xujo ma aha labadooda oo laysku geeyey ayaa isku xoogoobay labadaasa kolkaa xuje isla noqonaya waa goorma in lam yuxtaja haddaan la daliishan oo la xujaysan bilcaadidi ka caadidka ee quweeyey mursalka ka quweeyey haddaan la deliishanin keligii oo maxaa ka mid a mursalka waxaa quweyn jiray xadiid musnada musnadkuna mutasilulisnaad buu ahaa hadduu xadiidku musnadba noqdo oo shuruudaha uu dhammaystirto oo keligii la daliishan karo dee maxaa laga odhanayaa majmuucaha xujo ah ayaan la odhanine waxa weeye caadidka keligii ayaaba xujo ah baad odhan kartaa markaa waa laba daliil baa la odhanayaa laba daliil baa laga soo qaadaya markaa laba daliil ayaa laga soo qaadaya waa in lam yuxtajo haddaan la xujaysanaynin bilcaadidi ka quweynaya haddaan la xujaysanaynin ka quweynaya haddaan la xujaysanayn buu ku yidhi wailaa hadii kale oo ka quweynaya la xujaysanayo fa daliilaani laba daliil ayaa laga dhigayaa laba daliilun ka soo dhig waanahu biictidaadihi walasaxu qowlka asaxihi waxa weeye annahu xadiidka mursalki ihi biictidaadihi xoogowgiisa dartii bidaciifin daciif uu ku xoogoobay adcafu uu ka daciifsan yahay min almusnadi xadiidka musnadka ah isaga ayaa ka daciifsan ee la xujaysanayo wuxuu ku yidhi xadiidkii mursalka ahaa ayaa hadda xoogoobay oo xadiid kaloo daciifuu ku xoogoobay xadiid kaloo daciifa markuu ku xoogoobay heer buu soo gaadhay dee la xujaysan karo waxay haddaba aada aragtay xadiid kaloo musnad ah iyo xadiidkan mursalka ee daciifka ku xoogoobay ma isku deraja mise waa kala darajo hooseeyaan rag baa qaba waa isku derajo sheekheenanina qowlka asaxa ah wuxuu ku yidhi isku derajo ma ahee wuu ka daciifsan yahay ka musnadka ah ee isagu aan mursalka ahayn wal asaxu qowlka asaxa ah annahu xadiidka mursalki ihi bictidaadihi xoogowgiisa dartii bidaciifin daciif uu ku xoogoobay adcafuwuu ka daciifsan yahay min almusnadi xadiidka musnadkaee ee shuruudda dhamayska tirtay xadiidkaa musnadka ah keenan mursalka ah ayaa ka daciifsan markuu haddaa caadid haysta buu kuleeyahay welibana bidaciifku caadidkiisuna uu yahay فإن تجرد هدو تجرده هدو قاوسمه فإن تجرد هدو قاوسمه تجرد بوس مرسلكي أيا كقاوسمي عاددكي حوشينيي فإن تجرد هدو قاوسمه حديثك مرسلكيه وكقاوسمه عاددكي حوشينيي ولا دليل دليل باب كان سواه إساقا كسوهرين لما هيو وحديثك المرسلك كسوهرين فالحديثك مرسلك ayaa ka qaawismay waxyaabihii xoojinayay daliil kaloo baabkan ka soo oo ku saabsanna lama hayo wuxuu ka hadlayo hala eego ayaa la odhanaya hadduu shaygu ka hadlayaa uu yahay manci waa laga joogsanayaa waxaa manci hadduu ka hadlayo wuxuu fain jarada hadduu qaawismo mursalkii oo caadid uu ka qaawismo walaa daliila daliil siwaahu ka soo hadhayna aan la haynin falasaxu qowlka sixada badani alinkifaafu waa ka joogsi shaygii laga joogsanayo liajlihi liajli hada alxadiid xadiidkan mursalka ah dartii baa looga joogsanayaa ilan xadiidkani shubho ayuu noqonayaa kugu waajibinaysa tawaqufka eh dee ka joogso manci markuu ka hadlayo sidaa ayuu udhigan yahay mas'alatun waa mas'alo alasaxu qowlka sixada badani jawaazu naqli lxadiidi xadiidka naqlintiisa banaanideeda weeye bilmacnaa macnaha lagu soo naqliyo licaarifin ka garanaya uunbuuna u banaan yahay wuxuu halkana doonayaa inuu ka hadlo talow xadiidka macnaha ma lagu soo naqlin karaa oo riwaayatun bilmacnaa ma bannaan tahay mise ma bannaana waa su-aal muhiim ah xagga culimada mustalaxa marka la eego alriwaaya bilmacnaa inay bannaan tahay iyo inayna bannaanayn waa mas'ale inteeda la eg oo aada iyo aada u ballaadhan weeye riwaayatun bilmacnaa alasaxu qowlka sixada badani jawaazu naqlilxadiidi xadiidka naqlintiisu inay banaanideeda weeyi bilmacnaa macnaha lagu soo naqliyo licaarifin ka garanaya qofka garanayee luqawiga ah ee ereyada iyo alfaadu waxay gudaan iyo waxay galaan kala fahmaya way u banaan tahay riwaayatun bilmacnaa macnihii rasuulku ka hadlay markuu fahmo isaga alfaada samaysanaya laakiin maxay ka dhigan tahay ka caarifka ahayn haddaba ka waran ee luqawiga ahayn ee aad iyo aad bahasha luqadda aan ah, dee daqiiqeega riwaayatun bilmacnaa uma banaane e eh, alfaadii nebi maxamed ku hadlay dadka ha soo gaadhsiiyo alfaadii ha soo gaadhsiiyo kolka waxaa laga baqayaa nin aan luqawi ahayn oon khatar ahayni hadduu riwaayatun bilmacnaa baan qaadanayaa yidhaa intuu si u fahmo nebiga hadalkiisii inuu alfaad ka duwan keeno oo macnihii hadduu rasuulku ku hadli lahaa ay keeni lahayd macnaaan ahayn bay markaa alfaadiisani keenaysaa dee taasaa laga hadlaya culimo waaweyn oo culimadii eh, runtii umahaatusitaha ah ayaa ku kala tegey masaladan oo aada ugu kala fogaaday welibana riwaayatun bilmacnaa bukhaari iyo sheekhiisii ayaaba masaladan xataa iskumaan dhaafay oo midiba nooc buu qaatay dee midiba nooc ayuu qaatay mid yidhaah oo ay banaan tahay iyo mid yidhaahda ma banaanaba alasaxu qowlka asaxa ah ee sixada badani waa jawaazu naqli lxadiii xadiidka naqlintiisa banaanideeda bilmacnaa macnaha lagu soo naqliyo licaarifin bayna u banaan tahay ka caarifka ah ee garanaya caarifka ayay u banaan tahay waanahu walasaxu asaxu waxa weeye annahu yuxtaju waa la deliishan biqowli saxaabiyi saxaabiga qowlkiisa ayaa la deliishan saxaabiga qowlkiisa uu ku qowlo waa la deliishan muxuu ku qowlay biqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam biqowli saxaabiyi qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam hadduu saxaabigu yidhaha qaala anabiyu asaxu wuxuu sheegayaa in la deliishanayo qaala anabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waayo waxayu daahir ku yahay markuu qaalo nebiyu yidhaahdo inuu maqlayey nebi maxamed ayaa yidhi markuu yidhaahdo inuu maqlayey baa hadalkani daahir ku yahay qiil baa ka soo horjeedo oo wuxuu leeyahay saxaabigu hadduu qaalo nebiyu yidhaahdo la deliishan maayo ilay waxaa dhici karaa saxaabigu inuu taabici ka warinayo saxaabigu hadduu saxaabi ka wariyo waxaynu soo qaadanay asaxaaba kulluhum cuduul baan soo qaadanay oo iyadu dhib male haddii qof caadilihi meesha ka xadfan yahay dhib male laakiin saxaabi taabici ka warinaya waa la hayaa saxaabi taabici ka warinayaa la hayaa haddaba waxaa dhici kara qaale nebiyu markuu saxaabigu yidhaa inuu taabici ka warinayo taabiciintana dhammaantood waa wada cuduul lama odhanayo kolkaa de qof baa majhuul ayaa meesha ka xadfan xadiidka see loogu camal fali bay ayuu qiilku leeyahay walasaxu asaxu waxaa weeye annahu shaniye yuxtaju waa la deliishan biqowli saxaabiyi saxaabiga qowlkiisa qaala nebiyu uu yihi nebi maxamed ayaa yidhi waa ka ugu horeeya fa buu iskugu cadfi siiqooyinku siday u kala awood badan yihiin hadday isku darajo yihiin fa iskugu cadfi maayo qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam kaa waa la deliishanaya facanhu fa buu iskugu cadfay facanhu fabiqowlihi kaa kadib waxaa ka sii dayleen tartiib bay sheegaysaye facanhu fabiqowlihi qowlkiisa haddana la deliishan canhu uu yihi can inabiyi sala allahu alayhi wasalam can inabiyi hadduu yidhaahdo can inabiyi uu saxaabigi can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam hadduu yidhaahdo waa la deliishanaya oo can nabiyidaaba uu qaato waayo inuu rasuulka ka maqlayba iyaduna sigaysaa fasamictuhu egfabu haddana iskugu cadfay fabiqowlihi qowlkiisa ayaa la deliishani asaxa uu ku qowlay samictuhu waan maqlay rasuulka oo amara amraya wanahaa nahiyaya haddii fasamictuhu uu yidhaahdo waa iyadana saa o amase umirnaa halkan fa iskuguma xadfin fasamictuhu amara wanahaa iyo umirnaada o o buu iskugu cadfay kolka waa isku derajay ka dhigan tahay iyadu haduu yidhaha samictuhu waan maqlay amara isagoo amraya wanaha isagoo nahiyaya waa la deliishan maxaa la derajoah o amase umirnaa waana la amray hadduu yidhaahdo amaranaa halkan ku qoran laakiin waa umirnaayo sharuxu waa ka kuu saxaya o biqowlihi baa la deliishan umirnaa wanaxwihi oo mimaa buniya lilmafcuul mimaa buniya lilmafcuul baa lagu le waa majhuulka laga dhigay ah umirnaa markaa tidhaa o naxwihi ama waxa lamidka oo umirnaa maxaa lamida nuhiinaa baa lamida uujiba calaynaa baa lamida xurima calaynaa baa lamida rukhisa lanaa baa lamida haddii sidaasoo kale la yidhaah kol haddii umirnaaba la yidhah waxaa nala amray aamirku nebi maxamed inuu yahay baa la iska garanaya una cid kale amraynin nuhiinaa hadduu saxaabigu yidhaah ka naahiga ee wax nahiyaya rasuulka inuu yahay baa la garanaya waa la deliishanaya markaa haddaba wa min asunna wa biqowlihi halkana wowbuu iskugu cadfay waa isku derajo uun وبقوله قولك صحابي ايا لدليشن يا او قولي من السنه السنه waxa kamida haduu min السنه yiraahdo waa sunnadaasi sunnadii rasuulka ku cadahay sallallahu alayhi wasallam waa la daliishanaya markaa fakunna ma'ashira nas fa'bu halkan isku cadfay tani way ka dambaysaa fa bi qawlihi hadana qawlkiisa ayaa la daliishan kunna ma'ashira nas kunna waxaanu ahayn ma'ashira nas dadka dhamaantooda daanu nahay oo ama se kaana dadku waxay ahaayeen yafcaluuna kuwii sameeya waa isku derajo kunaa macaashira naas iyo kaana naasu yafcaluun waa isku derajo fakunaa fa biqowlihiba haddana la deliishan kunaa waxaanu ahay nafcalu kuwii sameeya fii cahdihi rasuulka waktigiisii sala allahu alayhi wasalam kunaa nafcalu fii cahdihi waxaa daahir ah waxaan rasuulka waktigiisa la samaynayey nebi maxamed inuu ka warqabay uu inkiri waayey oo sidaa loo deliishanayo iyadana waad aragtaa fakunaa nafcalu fii cahdihi haddana fa biqowlihi baa la deliishan kaana annaasu yafcaluun fa baa layskugu cadfay dadku waxay ahaayeen kuwii sameeya fa biqowlihi baa haddana la deliishan kaanuu waxay ahaayeen laa yaqdacuuna kuwa aan goosanin fi taafihi shayga liita waaba caaisha ayaa ayaa hadalkan lahayde caaisha ayaa tidhi haye kaana annaasu dadku waxay ahaayeen kaanu fa biqowlihi baa la deliishan fa kaana annaasu yafcaluun dadku waxay ahaayeen kuwii sidaa sameeya ama fa biqowlihi baa la deliishan kaanuu waxay ahaayeen laa yaqdacuuna kuwaan goosanin fitaafihi shaygu hadduu liito iskamay goosan jirin oo iskamay go jirin intaasi waa sida qowlka saxaabiga loo kala hor horraysiinayo marka xadiidka uu warinayo sida loo kala hor horraysiinayaynu sidaa u qaadanay khaatimatun khatamana allahu bilkhayr maraatibu taxamul buu ka hadlaya waxaa jira cilmiga xadiidka marka la marayo waxa la yidhaha maraatibu taxamul iyo waxa la yidhaha maraatib اlada ayaa kala jira maraatibu taxamul wa maraatibu اlada maraatibu taxamul buu ka hadlaya maraatibu ladaha inuu iska aamusaa laga yaabaaba wuxuu ka hadlayaa khaatimatun mustanadu hayri saxaabiyi saxaabiga hayrkii mustanadkiisu halka uu istinaadayuu ku cuskanayaa qiraa'atu shaykhi sheekha qiradiisa weeyi imlaa'an yeedhin welibana uu sheekhu dee waa inuu idhaahdo waa inuu idhaahdo uu igu dul akhriyey imlaa'an yeedhin wuu ii yeedhiyey waa inuu yidhaahdo fatadiian haddana wuu ii warramay waa inuu yidhahdo tadiian biimlaa bilaa imlaa wuu ii warramay waa inuu yidhahdo isagoo bilaa imlaa faqiraa'atuhu calayhi haddana waa inuu yidhahdo sheekhaan ku dul akriyey faqiraa'atuhu akrintiisa calayhi sheekha uu ku dul akriyo weeyi fasamaacuhu haddana dhegaysigiisa weeyi muxuu dhegaystay sheekhu kuma dul akriyin sheekha nin ku dul akriyaya ayuu sii dhegaysanayey cardi baa loo yaqaanaa فمناولة هذا مناولة دي وي شيخ أيا أديبي مركا ولو ديبي أو مكاتبة أقرد دي وي مع إجازة كي لبدا بإجازة لا سعوت مناولة مركا لو ديبي مركا لو قري كتاب كي با لو ديبو لإيقوري أما والقرال با لو ديبو إيقوري ليري إجازة نوي لا سعوت وانكو إجازة فإجازة هذا نوى إجازة إجازة وي أو إجازة المناولة إيا مكاتبة لما سعوته likhaasin qof khaasa ayaa loo ijaazeeyey fii khaasin cilmi khaasa adiga oo hebela waxaan kuu ijaazeeyey inaad iga wariso kitaabka lubrsulka lubrsulkuna waa khaas ama adiga oo hebela waxaan kuu ijaazeeyey inaad iga wariso kitaabka bukhaariga ood iga warin kartaa faijaazatu likhaasin fii khaasin wahaakada wuxuu ka hadlayaa halkii hore maraatibu taxamulka waxaynu ka soo hadalnay markii hore saxaabiga sidaa saxaabiga uu u warinayaynu ka soo hadalnay kolkaa tartiib baan soo siinay saxaabigii sida saxaabigu haddaba ninka aan saxaabiga ahayn marka sidee uu wax u wariyo ayaa isna la qaadanaya ama mustanadkiisu waa maxay halkeebu warkiisu ku tiirsanaanaya wuxuu ku tiirsanaanayaayo ugu horeeya koob iyo toban qodob buu sheekhu soo qaadanaya koob iyo toban qodob ayuu sheekhu soo qaadanaya wuxuu ku yidhi mustanadu hayri saxaabiyi saxaabiga hayrkii halka uu ku tiirsanayo cuskanaya waa qiraa'atu shaykhi sheekha oo akhriya imlaa'an yeedhin ahaan u akhriya waa inuu yidhahdo sheekhaygii baa ii yeedhiyey kitaabkan waxaan ka warinayaa sheekaygii waxaan uga warinayaana wuu ii yeedhiyey ama wuu igu dul akhriyey wuu ii yeedhiyey waa qiraa'atu shaykhi imlaa'an sheekha ii yeedhiyey waa kow haddana fa taxdiian sheekha ayaa iiga waxa weeye akhriska sheekha lagu dul akhriyo anaa ku dul akhriyey sheekhaygii haddana fa samaacuhu dhegaysi weeyaan arday ku dul akhriyaya sheekha kitaabka ayaan eg fadhiyey weeye oona nasaa ku dhegaysanayey fa munaawalatun haddana u dhiibid weeye intuu sheekhu u dhiibay ayuu ijaaza u raacinaya intuu kitaabka u dhiibay kitaabka hooyo waad iga kartaa bu waa ku ijaazeeyey o mukaatabatun haddana waa qorid kitaabu udhiibaya inta loo qoro ayaa la odhanaya waad iga warinaysaa oo maca ijaazatina ijaazadaasi munaawaladana way la socotaa mukaatabadana way la socotaa labadaba faijaazatun haddana waa ijaazo ijaazadii fa baa waad aragtaa faijaazatun haddana waa ijaazo likhaasin qof khaasa loo ijaazeeyo fii khaasin cilmi khaasa kitaab khaasa iyo qof khaasa ayaa la isku ijaazeeyey waa la kala warinayaa markaa waa adoo yidhaa ajazdu anoo idhaa ajazdu laka waxaan kuu ijaazeeyey riwaayat albukaariyi bukhaari inaad iga wariso ayaan ku ijaazeeyey haddana fakhaasin khaas weeyaan buu ku yidhi waa fa ijaazatu khaasin khaas loo ijaazeeyo fakhaasin falikhaasin qof khaasa oo loo ijaazeeyo fii caamin caam waa qof gaar ah oo culuum guud loo ijaazeeyo wa anoo ku idhaahda ajaztu laka waxaan ijaaze kuu siiyey riwaayata jamiici masmuucaatii wixii aniga layga wariye masmuuca ii ahaa oo dhan inaad iga warisaan kuu ijaazeeyey qofku waa khaas oo ajazu laka baan laka waa damiir khaasa weeye waxaan kuu ijaazaynayana waa caam oo jamiica masmuucaati baan ku ihi kolkaan nin khaasa ayaa wax caama loo ijaazaynaya fakhaasin falikaasin khaasu ijaazayntiisa fii caamin loo ijaazeeyaa ku xiga facaamin falicaamin haddana caam baa loo ijaazaynayaa fii khaasin waxaan odhanayaa dhammaan waxaan idiin ijaazeeyey ardayay ama dhammaantii waxa ninka isoo gaadho oo dhan waxaan u ijaazeeyey kitaabka lubul inuu iga wariyo kolkaa qof caam ah eg dad caama ayaa loo ijaazeynaya kitaab khaasa kitaab khaasa ninka nolol igu soo gaadho oo dhan waxaan u ijaazeeyey muslimka inuu iga wariyo ninka nolol igu soo gaadho oo dhan waxaan u ijaazeeyey ruuxul icraabka inuu iga wariyo wahaakada saasaan odhanaya kolkaa waxa weeye facaam eh, waxa weeye facaamin fi khaasin fali caamin qof dad caama ayaa loo ijaazaynaya fi khaasin cilmi khaasa fa fii caamin haddana fa caamin falicaamin caam baa loo ijaazayni fii caamin cilmi caama waa laba caam oo laysku ijaazaynayo haddana laba caam oo laysku ijaazaynayo waxaan odhanayaa ajazdu waxaan u ijaazeeyey liman caasaranii ninka ila waktiga ah riwaayata jamiici marwiyaati waxaa laiga warinayo o dhan inuu iga wariyo waa fa caamin fi caamin wey caam caam loo ijaazaynayo wey haddana falifulanin hebel hebel waxaan u adigoo yidhaahda iyo waman yuujadu cidda la helo oo min naslihi isaga nasligiisa iyo tafiirtiisa ah hebel iyo inta ka tafiirantaba waaan waan adigoo yidhaahda weyi hebel iyo inta ka tafiirantaba waan u isagay raacayaan fa munaawalatun haddana waa u dhiibid ayna ijaaza la soconin munaawaladii hore ijaaza la socotay waa munaawalo qura oo bilaa ijaaza waa laguu dhiibay oo kitaabkaasaa lagu yihi ijaaza lama socoto o mukaatabatun ama waa mukaatabo waa la qoray oo bilaa ijaazati ijaaza lama socoto fa iclaamun haddana waa iclaam iyo wargelin oo ayna ijaaza la soconin haada kitaabu kitaabkani min masmuucaati calaa fulaan waa waxyaabihii masmuucaadkayga ahaa ee hebel dushiisa fa wasiyatun haddana waa wasiyo iyo dardaaran waa inuu u dardaarmo kitaab buu u dardaarmayaa kayrkii inay kasii wariyaan markuu safarka ku maqan yahay ama geeri hadduu dhinto waxaan idinkaga tegay hebel buu odhanaya fawijaadatun haddana waa wijaado wijaadadu waxa weye qofku waa inuu helo sheekhiisii oo khadkiisa uu yaqaanay oo fartiisa una shaki ka gelayn markuu sheekhiisa sidaa u arko fartiisii waa inuu arko oo mas'ale si uga hadlaysa wijaada waa helid baa la yidhaahdaa khadkii sheekayga ayaan helay oo sidaa u qoran culimadu in badan bay odhan jireen waa fartii sheekaygaan warinta banaanideeda bilmadkuuraati waxa aan soo sheegnay oo dhan in lagu wariyo waa la warin karaa waxa aan soo sheegnay oo dhan waa lagu warin karaa laa ijaazati man kii ijaazadiisuse ma banaana yuujadu la heli doono oo min nasli fulaanin hebel tafiirtiisa ah markuu yidhaha hebel iyo inta ka tafiirantay baan u ayaan u ijaazeeyey dee inta kuwaa tafiirmi dooneen weli dhalanin ijaazo intooda lama lagu warin maayo buu ku yidhi oo taasi ma soconayso waa qowlka asaxa ah halkaa waxaan kaga baxnay alfaadu taxamul oo koob iyo toban buu ka soo qaaday alfaadul adda ayaa jira mustalaxa lagu barto qofku markuu wax warinayo qaabka uu u warinayo qofku markuu warinayo qaabku u warinayo alfaadul adda la yidhaah sheekheenu wuu iskaga aamusay culimada mustalaxa u doono buu ku yidhi alfaadul addaha wa alfaadul adaa'i alfaadda wuu iga hoos dhigay alfaadil adaa'i buu qoraya waa fiicnayd in la godo in la godo ayaa fiicnayd wa alfaadu ladaa'i alfaada gudashada ee xadiidka ama warka marka aad warinayso dee aad ku gudanayso waa min sinaacati lmuxadisiin muxadisiinta iyo culimada xadiidka shaqadooda weeyaan haddaba fal tudlab minhum iyaga ha laga doonto wuxuu ku yidhi waa sinaacadii iyo shaqadii muxadisiinta ee cilmiga musطalaxa iyo cilmu xadiiska iyo ha laga doonto alfaada alfaadul adaha loo yaqaan barta ayuu sheekhu kaga baxay halka ayuu inoogu joogi doonaa cashirkeennii wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam